لكي تعد من ذوي التمييز فهو الذي يذكر بعد العدد والوزن والكيل ومذروع اليد ومن إذا فكرت فيه مضمرة من قبل أن تذكره وتظهره taquulu cindi manawani zubda wakhamsat waarbacuuna cabda waqad tasadaqtu bisaacin khalla wamaa lahu gayru jariibi nakhla wa in turid haddaad doonto ayuha taalib macrifata tamyiizi tamyiiska barashadiisa ama tamyiiska soocidiisa can ilxaali xaalada laga sooco likay tucadda si lagugu tiriyo anta min dhawi tamyiizi ragga wax kala sooca khatarta ah fahwa isagu tamyiizku alladii ka weeye yudkaru la sheegayo bacda alcadadi tiro dabadeed waalwasni wa bacda alwasni aw ilwasni wasan dabadii walkayli aw ilkayli kiilo dabadeed wa madruuci lyadi aw madruuci lyadi gacanta wax lagu tiriyo dhudhumiyo afartaa midka daba dhaca weeye wa min lafdiga min ah bayaaniyada ah idaa fakarta markaad fikirta fiihi dhexdiisa tamyiizkii mudmaratun tula qariyey weeye macna min buu xambaarsanya xaaladan maxay xambaarsanayd macnaa fii min qabli an tadkurahu intaadan sheegin oo watudhira waada soo dhaarin waa taamulbeyd intaa dambe intaa horaa ku fillayd taquulu waxaad odhanaysaa cindii agtayda waxaa ahaaday manawani laba kiila ayaa ahaaday zubdan ama laba rodol zubdan oo burcad ah min jihati burcad oo min zubdin baa meesha qadaran wa khamsatun shan baa ahaaday iyo wa arbacuuna afartan cabdan oo addoomma aha min cabdin waqad tasadaqtu waxaan sadaqaystay bisaacin saac baan sadaqaystay nakhlan oo timir ah wamaa lahu oo ma ahaanin hayru jariibin jariib waxaan ahayn oo ma ahaanin naklan oo timir ah intaan buu dhulba kaleeyahayba wax kale ma leh faslun fii bayaani anwaaci tamyiizi fasalkan wuxuu u guntay sheekhu qaybaha uu tamyiizku leeyahay baabkan baabkii ka horreeyey waxaan ku soo qaadanay alxaalu wa tamyiizu waxaynu nidhi xaalada iyo tamyiizku shan way isaga yimaadaan imisanay ugu kala tegayeen toddobo idan tamyiis hadda wuxuu yahay waad garanaysaan xaaladu waxaynu soo marray inay qaybsanto sooma maa tamyiiskuna sidoo kaleu qaybsamaa musanifku halka meeshan wuxuu kaga hadlaya waa tamyiisku qaybihiisa iyo nooca uu yahay tamyiiz haddii la yidhahda bimacnaa waxa laga wado waa altafsiilu wa tabyiinu luga saynu soo marray waa masder kolkii tamyiiz la yidhaahdo macnuhuna waa ismi faacil mayaza tamyiiz waxaana laga wadaa waa waxa wax kala sooca oo wax la garan waayey buu daarka ka qaadayaa ama waa jumlo waxa la garan waayey ama waa mufrad labadaasuu weligiiba isticmaa istilaaxa waxa lagu dhahdana waa soo marre waa ismigii nakirada ahaa ee fadlada ahaa ee mutadaminun bimacnaa min ahaa kaasaa la odhan hayay weliba waxaynu nidhi laabudda waa inuu yahay maxay isagu ismi sariixa xaaladu laakiin sariix iyo maawil labada way noqon jirta waa kaynu nidhi xaaladu waa mushtaq isaguna waa maxay baynu nidhi waa jaamid sida haalibka ah baynu nidhi isagu wuxuu xambaarsan yahay bimacnaa min mintu marka way macno badan tahay minta tamyiizku u xambaarsan yahay waa minta bayaaniyada ah bayaankaasaa la isku haystaa ma bayaaniya jinsiyaba mise waa cahdiya mise waa xuduuriya bimacnaa ismi ismuljinsi ah nisba dhan oo la garan waayey oo ijmaal u galay ayuu kala soocayaa wuxuu wax ku kala soocayana waa minta bayaaniyada uu xambaarsan yahay laba qayb marka tamyiizku laba qaybood tamyiizu mufrad iyo tamyiizu nisba labada weeye adna maxaad u taqiinay tamyiizu daat iyo tamyiizu nisba ayib matalan ba tamyiizka tamyiizulmufradka la yidhaahdo waa ka daba dhaca haaliban waxyaabaha la qadaro afar shay baa maqaadiir la isku dhahaa waa maxay waa cadad wax la tirinhayo wasan wax la miis miishayo kiilo wax la kiilaynhayo masaaxo wax la dhudhuminhayo oo la taakaynhayo oo la mitirinhayo afartan wey maqaadirtu waa afartan kama baxdaba shay haddii la qadaro afartan baa lagu qadaraa ko waxaynu nidhi <coughs> maqaadir maqaadirtu waxaynu nidhi waa afarun adad tiro axadda cashara tiscatun wa tiscuuna gaari doonaayo wazan wax la miisaamayo warii miisaan warii beeg beegid ba kaynu horey usoo nidhi kiilo wax la kiilaynayo afar kiilo shan kiilo lix kiilo toddoba kiilo kaylan oo bur ah masaaxo waa maxay waa masradaha iyo waxa lamidka dhulalka iyo waxa wax lagu cabiro dhulka waxa lagu cabiro maqaadiirta aar afartaasaa la isku dhahaa ayib bimacnaa tamyiizka tamyiizu mufradka ah ilan waxbuu qeexayaa soo maaha waxa uu qeexaya haaliban waa afartaba afartaas buu daba dhacaya afartaasaa la garan waayaya war waxa la kiileeyey muxuu ahaa war waxa la miisay muxuu ahaa war waxa la cabiray muxuu ahaa baa la garan waayey markaasuu isagii baa soocaya tamyiizka ahaa baa soocaya ayib <coughs> maalanba qaaciide yar baan rabaa inaad idin sii siiyo intaas hadda midna idinku imaan maysa kitaabka qayba noocaasi laakiin waddadaan rabaa inaad sii qabsataan waxaynu nidhi masaafadu imaa wa afar ka daba dhacabin bacda alcadad soo ma cadadku waa tiro baab dhanoo baabulcadad la yihahda baan gaari doonaa maalintu akaynu odhan jirnay cadadku waa mushkilada meelaha mashaakilka iskhilaafa liannahu qaarkiisa hore iyo qaarkiisa dambaa iskhilaafsan waxaa la tiriya haddaba tamyiizka tamyiisku markuu daba dhaco bacda alcadad innagu hadda cadadka maaha waxaynu rabno ee waa maxay waa tamyiiska daba dhacay cadadka hadduu daba dhaco imaa inuu yahay majruurun bilidaafa tamyiiskii baa la jerayaa oo maxaa lagu jarahayaa idaafa matalanba waa maxay halaaata rijaalin halaaata rijaalin ba matalan baa la jera rijaalin rijaal markaa waa tamyiiz laakiin waa la jeray maxaa lagu jeray wuxuu idaafa lagu jeray oo muxaa loo idaafeeyey halaaa halaaa loo idaafeeyey waa mudaaf ilayhi weligaana mudaaf ilayhi maxaan loo ogeyn waa majruur goorna waxaa ku imaan doonta cadadkii markaa cadadka kolkii la icraabi doono cadadku markaa muxuu xarakaysan yahay jar ilan waa alaaada soo maa ayib waxa ka horreya marab la fiiri halaaatu buu noqon karaa halaatati buu noqon karaa halaaata buu noqon karaa laakiin hadda danta laleeyahay halaatada maaha ee waa maxay waa tamyiizka rijaal ah weye liannahu rijaal bu baa wuxuu daba dhacay oo tamyiiz ah bacda alcadad waa la jaray maxaa marka lagu jaray idaafa waa kow soo maa waxaa lamid ahaa miata cabdin iyo alfa ghulaamin oo kaleeto alfi hulaamin kaas waa kow sooma majruur imaa inuu yahay mansuub mansuub oo waa maxay tamyiizku wuxuu mansuub noqonayaa markuu daba dhaco laga bilaabo axadda cashara ilaa tiscatan wa tisciina trntl axadda cashara ilaa tisca wa tisciina waa boqol dhiman hal xabo waa sagaashan iyo sagaal ilan kii hore axadda cashara kana waa maxay waa tisca tisciin <laughs> haddaba kow waa mansuub weligaa tamyiizka daba dhaca nooca weligii waa mansuub weligii waa mufrad waa mufrad hore in soo mareysa garanaysaan baab dhan baynu ugu tegi doonaa imaa inuu daba dhaco cadadku imaa inuu daba dhaco <coughs> kaas waa cadadkii labaynu u qaybinay mansuub iyo iyo majruur iyo inuusan daba dhicin cadad waa maxa markaa waa saddexdii kale waa wasankii iyo kiiladii iyo masaaxadii ilan afar bu ah maqaadir soo garanaysaan cadadka waxaynu iri tamiiska daba dhaca laba u qaybi in la jaro idaafo lagu jaro iyo iyo in la nasbiyo de sidii la rabayba u noqdo imma inuu saddexdii kale daba dhaco abadan saddexdaa kale tamyiizku hadduu daba dhaco waa mansuub weligii tamyiizku hadduu saddexda kale daba dhaco waa mansuub hadduu masaafo daba dhaco ama kiilo daba dhaco ama wasan daba dhaco waa maxay laakiin cadad hadduu daba dhaco waa maxay baynu nidhi laba xaalo mar waa la idaafeeyaa marna waa la jaraa halaaa tirada inta la jara hadda way kusoo baxday marka ilaan inta la nasbiye waxaa ahayd laga bilaabo baynu nidhi maxay ixda cashar ilaa maxaa ku hadhay un dee asalba laga bilaabo labada dhinac fiiri kow laga bilaabo ilaa toban iyo boqol laga bilaabo ilaa weligaa aad socoto ilaa weligaa aad socoto saddexdii kale marka iyagu daa'ima waa maxay waa mansuub afar marka waa mansuub laakiin midbaa wuxuu soo gelayaa mararka barhkooda waa waa majruur qaacido waa ogaada arrinkaasi waa qaacido tayib matalan ba waa maxay cishriina dirhaman <coughs> ishtaraytu waxaan iibsaday cishriina labaatan waraa maxay labaatankaasi dirhaman waa mansuub soo ma jeedid dirhaman oo ah <coughs> taasaa marka musanifku ka hadlahayaa marka <coughs> qaybtii koobaad buu meeshan <clears throat> musanif ku tilmay wuxu uhi in turid haddaad doonto macrifata tamyiizi tamyiizka barashadiisa likay tucadda si lagugu tiriyo min dawi tamyiizi kala saaridda kuwa oo saaxiibka ah fa huwa isagu aladii ka yudkaru la sheegaya fahuwa damiirkaasi u noqonayaa fahuwa fa huwa tamyiizku alladii kawa yudkaru la sheegayo bacda alcadadi tira dabadeed kaa laba xaalaa ku banaanaa maxay ahayd jariyo iyo nasbo xaala waa la nasbiyey saddex xaalana xaala waa la jaray saddex xaalana waa la nasbiyey hal xaalo oo kalena waa la nasbinahiyey afar waa mansuub marna waa majruur wal wlwasni wasanka daba dhacay daaiman muxuu ahaa wasanka daba dhacay mansuub kayli kiila daba dhacay daaiman muxuu ahaa wa madruuci lyadi gacanta wax lagu tiriyo masaaxada wax lagu tiriyo dhudhunka madruuci lyadi gacan wax lagu tiriyo gacan wax lagu cabiro weeye daba dhacay isna muxuu ahaa mansub wuxuu ku yihi marka musanifku kolkaa damcada buu yihi inaad kala garato tamyiiska si lagugu tiriya dadka wax kala soocay waa inta yarayda uu isagu eh, tirtirsaha ahayd tirtirsiinyaha si lagugu tiriya ragga wax kala sooca talaba xadiidka haddii la garan waayo war xadiidkani ma daciif ba ma saxiixba war xadiidkani waa mursale waa qaybtee ma mursal khafi aba ah war waa ma xadiidkani haddii la garan waayo yaa loola noqonayaa asxaabulxadiid si lagugu tiriya markaa haddaad muxadisiinta tahay waxaa lagugu tirinayaa asxaabulxadiidka haddaad nin naxwada khatar ku aa ah tahay luqada ku tegey weliba xadiidkan lafdigiisaan garan weyne ee lafdigani xadiidkan muxuu ahaa dib markaa waa in loo noqdo athiriya waa in la yidhahda dib ha loo laabto dib ha loogu laabto harawi fi qariib alxadiid waa dib ha loogu laabto ayib naxwada ragga yaqaan ibnu malik muxuu aaminsanay siba weyhi masaladan muxuu ka yidhi haddii aad rabtay buuhi in laguu tiriyo dadka aqoonta leh ee wax kala sooca maalanba waxaa tidhi axadda cashara kawkaban kawkaban baa la war kawkaban waa maxay maxaala mise waa tamyiiz axadda cashara kawkaban hadda intii yarada qaacidan in siiyey axadda cashara waad ujeedaan hadda meeshay tahay axadda cashara kawkaban laga bilaaba la xad cashar markaa waxay noqonaysaa qaybtii mansuubka ahayd kawkaban markaa maxay noqonaysaa de mansuub bitamyiiz war maxaala mise waa tamyiiz si lagugu tiriyo ragga kala saara ilaan mansuub tamyiiz keliya ma ahayn ruux ma mafcuul ba ma mafcuulu ba ma liajlihiba maxaala xaalada iyo tamyiizku ugu dambayn haddaabad kala saarta marka hore marfuuca iyo mansuubki majruurka haddaad saddexdaa kala saarto waxaa marka dambe meel isugu soo kahadhaya xaalada iyo tamyiiska nin adagubaa marka kala saari kara xaalada iyo tamyiiska leanna waxaynu nidhi shan bay wadaagaan haddaba si lagugu tiriyo kuwa kala saara xaalada iyo tamyiizka bimacnaa si aad u noqoto nin ayna iskaga qaldabaynin masaa'ilka khafiga ee qarsoon haddaad rabta buuhi kaa inaad noqoto aan kuu sheegay qaacida raac wey hadalkayga tamyiizku fahuwa damiirkaasi cawdu damiiri cala alaqraabi fahuwa axaqu haddaa damiir u kaa soo horbax meel aad u celido weydo ood meel isaagto damiir huwa un unbaa kaa soo horbaxday o fiirso naxwadu waa raadqaad qawaacid asalba markaad qawaacid akhrisanayso waa raadqaad hadduu geel kaa dhumo ood geeli raadiso iska badaa geel haddaada lahayn gaari haddaad taayirkii qaadayso raad raadkii saaad u socotay u socotay bu kaa dhumay maxaad samayn dib baad u laabanaysaa xaggeed ku laaban meeshii kuugu dambaysay raadku kaa dhumay soo ma damiirku waa silsilad isku xidhan hadal baad celina waxaad u celin wax kaa horreeyey dibbaad u laabio meel alla meesha kuugu horeysay raadku arto odhanaysa waa ka raadkii soo ma damiirka markuu intuu damiir kaa soo horba waxaad garan weyda meel alla meelaad u dhaqaajisa hadalkaa dib loo raacaa lafdiga kuugu dhow marka loo celiyaa marka maxaa la yidhi cawdu damiiri cala alaqrabi fa waa mas'ale la yaqaano cawdu damiiri cala alaqrab mar kasta ma qasaba maya laakiin qaacida hayso ila waxna waa bilow waxna waa mar aad kala saarayso mar waxaa jira damiirka aan loo celin haynin kan ugu dhow kan ugu dhow aan loo celin haynin calaa fahuwa axaqu saa xaqu leh in loo celiyo damiirka kan ugu dhow <coughs> fahuwa awlaa labada way marka wuxuu yidhi haddaad rabto aan ku sheegay cad waa muxuu ahaayey tamyiizku waa ka daba dhaca afar bacda alcadadi tiro wlwasni wowgaasi waa bimacnaa awdi tanwiiciyada ahayd awilwasni awilkayli aw madruuci lyadi ama gacanta wax lagu tiriyo afartaasu daba dhacahaa haddaba ilan waxaa la uhi tamyiizku waxbuu kala saaraa muxuu wax ku kala saaraa wuxuu wax ku kala saaraa oo isaga xaalada u dhaxeeya xaalada bimacnaa fii bay ahayd laakiin isaga wuxuu idhi wa min idaa fakarta fiihi mudmara kolkaa fiirisay isaga min baa ku jirta away mintu waa mudmara way qarsoon tahay way qarsoon tahay ayib min qabli an tadkurahu wa tudhira intaan dambe waa iska tamamulbeyd wa tudhira waa iska tamamulbeyd bimacnaa wuxuu xambaarsan yahay macnaha min tamiisku waa fahamtay soo maa ma baa ku hadhay taquulu waxaad odhanaysaa cindii agtayda waxaa ahaaday manawani laba ayaa ahaaday rodol zubdan min jihati burcad ah burcad muxuu yidhi musanifku waxaan haystaa laba rodol baan haystaa u fiirsada waxbuu fasirahayay laba rodol baan haystaa kolkaa tidhaahdo maxaa meeshaa ku jira maxaa la garan waayey waa maxay wuxuu waxayn ma cadadku waa la hayaa waaba laba rodol laakiin waxa labada rodola ah, ma caanaa ma subagba ma oodkacba ma burcadba wuxuu ma lacagba bris baa w mabast waa maay wax alle wixii hebaa la garan waayo markaasa waxaa tidhi zubdan oo ah burcad burcadka ma garanaysaan burcadku ha kaas ugu dhow wakaas reer magaalka markii la firiyo waa jiis waa caanaha subaga laga soo saaro burcadka soomaalidu waxay u taqaanaa islaamuhu markay rabaan subaga inay shiilaan caanaha lasoo lisayaa lood iyo adhig iyo midna garan maayo laakiin waa way garan doona insha allah oo soomaali weeye marka caanihii waa la garoorinayaa kadib bay lulayaan waad aragteen ba mal video ka fiirsateen kolka hamaha la dhadhaqaajinayo qursho qurshac laga siinayo <laughs> maxaa loo dhadhaqaajinaya su ku jirta maxaa loo dhadhaqaajin waxaad garan weyda waxa loo dhadhaqaajinayo de baa laga saaray subaga marka maraaxil buu maraa sida uu jiiskuba usoo maro maraaxil jiiska intii ariga laga soo lisa un miyaa lagu tuura isla markiiba may waa in qalab la geliyo o aallo la geliyo oo la kala miiro oo la qurmiyo oo waa in muddo muddo dheer soo mara kolkii subagii la lulo oo qacqacda maanta o dhan lagu hayo dusha soo fuulahayaa wixii subag ahaa way furanhayaan markaa islaamuhu way ka soo qaadayaan weel bay ku ridanayaan usbuucan wixii la sameeyey ama bilda sida loo kala xoolo badanya bay meel ku urursanayaan kadib kolku weelkii buuxsama bay dab shidanaysaa islaamtu waa shiilaysaa marka waa la shiilayaa markaasaa la dhalaalinhaya waxaa ku jira aad yahay weli waxaa ku jira markaas ma isticmaalaan raggi iyo waxay dhahaan burcadka uf baa la yidhaha waa laga cararaa leanna iya xoogaa yar caani waxba ku yar jira washiilayaan kadib baa subagii oo madowga ahaa ee maxaa wax loo yaqiinay codcodka ahaa iyo sixin muxuaha sixin miya mise sixini sixinkii baa markaa gees loo saaraya wax wixii wasaqd ahaana gees baa loo saari marka uu marka sixinka yahay lama dhaho zubad ninkaa lama dhaho waa samnan waa subag laakiin marka hore uu caadi yahay caaniya wixii wataba maxaa la dhahaa maxay markaasaa zubad la yidha markaasaa <coughs> zubad la yidhaahdaa marka wuxuu yidhi waxaan haystaa laba rodol laba rodol baan haystaa laba rodol buu la mid yahay bay dheheen laba rodol labada rodol waa maxay adigu afar rodol iska dheh waa laba kiilo soomaalidu rodolka waxay u isticmaashaa kiilada nuskeeda marka manawaanku waa laba kiilo oo zubdan burcad ah burcad ah balogu musanifku fasiraayo fazubad maa yustakraju min khaalisi laban wax caanaha laga soo saaro hadalkaasi weli sax ma aha kullu caano khaalisa laa yustakraj caanaha geel waa khaalis lakin subad ma laga soo saaraa may mala subag iyagu lagama soo saaro <laughs> may abadan a caanaha geel khatar wey bilash baad lagu yiri subag ma laha <laughs> a subag iyo subag waxa iskale lo-da iyo ariga labadaas saale geelo haddii maanta labad wado waxyaar oo waxaad ku arki kartaa labeen ah lakin subaga weyn weligii lagama helaayo ma waa la cabaa caanaha kolkuu reerku leeyahay geel iyo lo iyo ari caanaha geela waa la cabaa lo-da iyo ariga caanahoodana waa la lulaa si subag looga sameeya kadibna loo gado magaalada looga gado saas maxay idinka idinka galay ayib kaa haddaad garan weyday kaanaad garan eh haddaba tamyiiskii hadda waa macay <coughs> zubdan weeyaan meeshaa min baa uqadaran min zubdin ah wa khamsatun wa arbacuuna afartan iyo shan baa agtayda ahaaday cabdan oo addooma kanaad garanaysaa marka wuxuu daba dhacay kani cadadkii afartan iyo shan addoon baan le waxaa tidhi hun war afartan iyo shan baan leeyahay hadda waa maxay cabdan oo addooma ama raqiiqan waa isku mid midkaad rabta dheh ayib waqad tasadaqtu waxaan sadaqaystay bisaacin saac baan sadaqaystay hee alan oo alka waa wada garanay soo ma meeshan khalka waxay u yaqaaneen muxuu ahaa meeshan khalka wax loo yaqaano muxuu ya ah, meeshan waxa loo yaqaanaa khalka war halka dukaama laga soo gata muxuu aha loo yaqaani kaas ka ninkaas yaqaan <laughs> kaas weeye khalku waa kaa weeye bahalkaas weeye wamaa lahu uma ahan iyagu kama sameeyaan timir laakin keen waxa laga sameeya muxuu ahaa timirta wamaa lahu ma aha nin hayru jariibin jariib waxaan ahayn naklan oo timira ninku wax alla wuxuu leeyah o dhul ma jiro oo jariib aan ahayn jariibku marka waa maxay jariibku waa xoogaa yar oo dhulka kamida oo laisla yaqaano waxaa garanhaya beeralaydii awal beerta wuxuu lagu cabiri jiray muxuu aha wuxuu leeyahay intaasoo hictar soo ma ahayn intaasoo hictar buu leeyahay jariibku marka waxay yidhaahdeen waa casharatu aalaafi diraaci lyaddi waa toban kun oo dhudhun weeye toban kun oo dhudhun toban kun oo dhudhun weeyaan bimacnaa xaggan markii la fiiriyo bartanka markaad istaagto waa inaad lixdan dhudhun xaggaaye xaggana markaad istaagto waa lixdan dhudhun xaggan markii loo dhudhumiyo waa lixdan dhudhun xaggaana korkii loo dhudhumiyo waa maxay waa lixdan dhudhun dhudhunka laguu sheegayana waa kaa waa lixdan dhudhun oo laisdabageliyey cardan iyo wa tuulan dhinac kasta waa inu intaa noqdo <coughs> kaasuu musanifku ka hadlahayaa marka tamyiizka marka musanifku u halkaa kaga soo hadlay waa tamyiiz lcadad <coughs> haddaba tamyiizka marka la fiiriyo tamyiizulcadadkii hadda waynu soo sheegnay soo ma ah oo waxaynu marna waa mansuub marna waa majruur soo saas ma ahayn tamyiizka saddexdii kaleete aynu soo maray waxaynu idhi inagu aynu kaga tagnay waa la nasbinayaa soo maaha inagu saasaan kaga tagnay soo maaha saa ku haysataa fiican soo ah. horta saa ku hayso leanna waa tamyiiz baa lagu uri tamiizna waxaanu isla ogeyn waa ismi mansuub ah waxaa kaloo laakiin kuugu bannaan in la jaro oo min dhaahira lagu jaro lagu jaro maxaynu nidhi waxaa u qadaran baynu nidhi min baa u qadaran mintii qadarayd baa banaanka la keenaya dee haddii banaanka la keena maxay samaynaysaa way jaraysaa kullu maa dakhalat min muxuu ahaa majruurun marka wuxuu noqonayaa ridlun min zaytin ridlun zaytin sooma ahayn min zaytin in la yidhaahdo min zaytin wa manawani min zubdin zubdan soo ahayn min zubdin in la yidhaahdo wa jariibu naklin in la yidhaahdo wa saacun min tamrin in la yidhaahdo waa kan soomaa iyo in la idaafeeyo oo jinsigiisa iyo noociisa ila nooc buu fasiraya soomaa isla noocii uu fasirayaba in loo idaafeeyo oo la yidhaahdo ridlu zaytin isla haddana muxuu noqon hayaa markaana majruur laakiin waxa lagu jaro inuu yahay idaafo iyo inuu yahay min daahira waxa lagu jaro wamanaa zubdin wa jarbu naklin wa saacu tamrin in la yidhaahdo in la yidhaahdo labadaasiba way kuugu banaan tahay kana labaa kuugu banaan marka saddexdii kale ee soo haray illa cadadkii labaa kuugu banaan somayn odhan ka kalena labaa kuugu banaan laakiin isagu waa maxay in la jaro laakiin waxa lagu jarayo baa laba nooca ah. waxaynu isla ogeyn min muqadare ah macnaheedu xambaarsanyahy sooma minti in banaanka la keeno banaanka markii la keenana lagu jaro ama in lagu jaro jinsigiisa in loo intii loo idaafeeyo idaafa markaa in lagu jaro ayib <coughs> tamyiiskiina intaa aan kaga baxno tamyiiska waxaa kamid ah tamyiizka ila waxaynu idhi hadda afar daba dhacay maqaadiirta daba dhacay soo ma ahayn oo aynu nidhi cadad iyo wasan wasankoo saddex ka yimid iyo tamyiizka daba dhacay alfaada loo dejiyay cayda ama amaanta waana saddex waa nicma iyo bisa iyo xabada xaba iyo daa oo la isku daray ayib wa minhu aydana waxaa kamida tamiiskii waxa kale damiirka xaggee loo celin baynu nidhi meesha ugu dhow waxaynu ka soo hadlaynay muxuu ahaa tamiis ma dhihi karnaa waminu xaalada waxaa kamid a leanna waxay ahayd baabkii hore waminu tamiiska waxaa kamid aydan noqonay eh qaybihiisa waxaa kamid mintani markaa maxay noqonaysaa waa tabciidiyo ilaan minta waxaan baarsada bayaanihi samayn odhan mintan hadda tii way khilaafsan tahay waa tabciidiya nicma zaydun nicma waxaa nicmo lahaaday zaydun zayd baa nicmo lahaaday oo muxuu ka nicmo lahaaday rajulan xagga ninnimada waa khatar waa ammaan lafdigaasi wabiisa waxaa baas lahaaday cabdudaari cabdudaar baa baa baas lahaaday minu xaggiisa bedelan xagga bedel qaadashada bedelu cabdidaarin bedelan waxabadaa waxaan nicmo lahaaday oo wanaagsanaaday ardulbaqiici baqiic dhulkeeda ardan xagga dhulka waa maqbarada wa saalixun ninka saalix la yidhaahdo ayaa adharu kaa dahaaro badan minkaadi xaggaaga cirdan xagga nafta laga wadaa nasabka hadda wax laga wada waa maxay waa nafta waqad qarirta waxaad ku qabowsatay bil iyaabi noqodka aada noqonayso safarka ka noqonayso caynan xagga indhaha wadibta waad waad wanaagsanaatay nafsan xagga nafta id waqtiga qadayta dayna daynta aad iska bixiso daynta markaad iska bixisayna hade waad faraxday oo nin dayntii lagu lahaa iska bixiyo xora baa tahay wuxuu ku uhi musanifku tamyiiskii waxaa ka mid ah sidii soo hormartay <coughs> tamyiiska daba dhaca saddex lafdi iyo waxa la midka ah. tamyiiskan wuxuu ka wadaa waa tamyiizun muxawalun saddexdaa uu ka guda wan yahay waa tamyiiz saddex mid laga soo wareejiyey ama afar afarba laga soo wareejiyey calaa bacdi ra'yi alculamaa barhkood saddex waa muttafaq laakiin mid waa mukhtalaf muxawalun tamyiiz ljinsi wey ha waan gaari doonaa orta bal intan ladimiga isku hagaajino tamyiiska daba dhacay saddexda lafdi ee loo dejiyey ammaanta iyo cayda kii hore wuxuu daba dhacayay cadad soo ma ahayn iyo iyo wax wax lagu qiyaaso waxaa kaloo tamyiiska kamida tamyiiska daba dhacay waxyaabaha cayda ku tusinaya ama amaanta ku tusinaya afcaalu tafdiilkii baa xitaa markaa soo gelahaya tacajubkii baa soo gelahaya oo waa maxay halkan waxaa laga wadaa tamyiizku waxaynu idhi ama waa jumlo ama waa mufrid tamyiizulmufrid waan soo marnay oo haaliban waxaynu idhi afartaasu daba dhacaa tamyiizka labaa loo kala qaadaa tamyiiz muxawal ah oo la soo wareejiyey iyo tamyiiz hayru muxawalo meel laga soo wareejiyeyba weligeedba aan jirin oo tamyiizkan uun loo dejiyey tamyiizka muxawalka ee lasoo wareejiyo macno kala ahaa laakiin macnihii laga bedelay waa saddex nooc mid afraadna way jirtaa kow muxawalun can ilmubtada mubtada in laga soo wareejiyey asalka hadda waa tamyiiz laakiin asalkiisii hore muxuu ahaan jiray mubtada mubtadinimadii intii laga wareejiyey baa loo wareejiyey tamyiiz sida kaana ismigeeda iyo khabarkeeda looga soo wareejiyey mubtada iyo khabar looga soo wareejiyey sida danne mafcuuladeeda looga soo wareejiyey mafcuul saxa oo hadda looga dhigay maxay iyadu inay ku camalfasho <coughs> waxaa ka mid a maalanba ana aktharu minka maalan ana ka xoola badan maalantaasi waa maxay waa tamyiiz lakin tamyiizka maxaa laga soo wareejiyey mubtada laga soo wareejiyay waana sharxi doonaa insha allah hadii ay baahi ay keento labo muxawalun can ilfaacil tamyiizkan asalkiisii faacil bu ah, faacilkii baa laga wareejiyey oo waxaa loo wareejiyay maxay tamyiiz matalan ajrumiga miaalaad ku mari jirta wey tasababa zaydun caraqan tasababa zaydun caraqan waa maxay zayd baa shumay ka wax shumay waa ayo de waa zaydka laftiisa wey caraqan buu shumay carqu zaydin bu aha ninka zayd la odhan jiray dhididkiisii ayaa shumay saddex waxaa kaloo kaa lamida miaalada matniga inoogu imaan doona taaba muxamadun nafsan ajmalu minka wajhan waxaa kaloo kamida muxawalun can lmafcuuli in laga soo wareejiyey mafcuul oo hadda waa tamyiiz laakiin asalkiisu muxuu ahaa mafcuul ilahay wuxuu leey wafajarna alarda cuyuunan wafajarnaa cuyuuna alardi tafjiiran buu ahaa asalku u fiirsada meesha loo yaqaano mudaafkii mudaaf mudaafkii baa la jarayaa meeshiisii baa waxaa la istaajinayaa mudaafu ilayhi markaasaa waxaa la garan waayayaa waxa meeshan ku jira ee la fasirahayo markaasaa dib waxaa loo soo celinayaa mudaafkii la jaray markaasaa waxaa loo bedelayaa oo laga dhigayaa tamyiiz markaasaa wuxuu qaadanayaa xukunkii tamyiizku meel kaadi hadda marka <coughs> ayib oo waa maxay maalanba waxaa kamida kaasi waa muxawalkii kulli waxaynu hi waa muxawal waa lasoo wareejiyey muxawal cali mubtada samaynaan ohanin muxawalun cani lfaacil muxawal cani mafcuul sama mubtada samaynaan odhanin khabar ma laga soo wareejin karaa isagana way jiraan qolyaa aaminsan baa jira waa laga soo wareejin karaa isagana marka muxuu noqonayaa afar muxawalku ama waa saddex ama wa afar afar hadduu noqdo waxad ohanaysaa muxawalun cala lmubtadi muxawalun can alkhabar muxawalun can alfaacil muxawalun can almafcuul taasuu marka iyo inuu yahay hayru muxawal oo meel laga soo wareejiyay uusan jirine asalkiisiiba sidan uun loo dejiyay tamyiizun loogu talagalay bilowgiisii horeba matalan ba imtala alinaau maan weelkiibaa wuxuu buuxsamay biyo maxaa loo dejiyey asalkiisii hore maxaaba loogu talagalay weelkan buuxsaday in lagu fasiro meel kaloo laga keenay ma jirto nicma rajulan zaydun nicma waxaa nicmo lahaaday rajulan xagga ninnimada zaydun zayd ninka la ihahda wa cabdu daar oo kaleeto waxabada ardu lbaqiici ardan hadaba miaaladan matniga inoogu taala ma muxawal ba mise waa hayr muxawal wa hayr asalkoodii maxaaba loo dejiyey uun inuu fasiro wa minhu waxaa kamid a aydan noqonay eh <coughs> nicma waxaa nicmo lahaaday zaydun ninka zayd la yidhaahdo rajulan xagga ninnimada wa bisa waxaa baas lahaaday cabdudaari ayaa baas lahaaday bedelan xagga bedelka minhu isaga laga bedel qaato waxabadaa waxaa nicmo lahaaday oo wanaagsanaaday ardulbaqiici baqiic dhulkeeda ardan baqiic oo la yaqaanaa wa saalixun ninka saalix la yidhaahdo ayaa daharu kaa dahara badan minka adi xaggaaga cirdan xagga nafta saan baa loo dejiyay asalkiisii waqad qariirta waxaad ku qaboosatay bil iyaami noqodka caynan safarkaaga inaad kasoo laabato markaad safar usoo laabanayso reerkaaga imaanayso ma faraxsanin indhaha inaad macnaha waxaad ku qabowsato ood ku faraxsan tahay noqodka wa dibta waad waad wanaagsanaatay nafsan xagga nafta id waqtiga qadayta dayna dayna dayntii aad iska bixisay daynta ad iska bixisay waxaynu nidhi waxaynu hadda ka hadalnay cadadka daba dhac baynu nidhi alfaada cayda ama ammaanta nicma waa maxay iyo xabada waa alfaad loo dejiyey asalkoodii amaan bisana waa maxay asalkeed maxaa loo dejiyey cay baa loo dejiyey ismiga marka daba dhaca waa tamiis soo ma waxaynu ka hadlayno ma aha baabu nicmo iyo bisa halkaa dhiga waxay ku jiraan baabu nicma iyo bisa meelaha oogu adag naxwada bay ku jiraan liannahu u fiirsada waa afcaal horta iyagu ficil walbana muxuu rafcsan jiray faacil soo ma ahayn tamyiiskani markuu daba dhacaya waa bacdamaa ay dhammaystirteen iyagu maxay marfuucoodii marfuucu bisa iyo nicmaa loo yaqaana xabada waa la iskaga daraa soo ma jeedaan baab dhan bay marka iyadu inoogu imaan doontaa waxba hadda ka hadli mayno masale yar marka aan ku laabano oo waa maxay waxaynu nidhi waa saddex qaybood soo maynaan dhihin fuqahadu waxay ku darsadeen qayb afraad oo loo yaqaano qaybtii fuqahada oo waa maxay waa muxawalun can alkhabar tamyiiz asalkiisa laga soo wareejiyey khabar laga soo wareejiyey afarta baa idin mitaalina marka mise xogow yar adkaanaya tamyiizka afar hadduu muxawal yahay hayru muxawalku isagu dhib yar yahay de lafdigan sidii loo dejiyan baa loo isticmaalaya hadalkaasa waxba kama soo laabto meelahan waxba ka soo laabin waxba la iskuma daaliyo laakiin kii muxawalka ahaa afar mid kamida in laga soo wareejiyey kow muxawal al mubtade waa maxay matalan ba saalixun adharu minka cirdan saalixun ninka saalix la yidhaahdo adharu wuxuu ka wanaagsan yahay minka adiga xaggaaga cirdan xagga nasabka ma xagga nafta wa zaydun ninka zayd la yidhahdo ajmalu kaa qurux badan minka xaggaaga wajan xagga wejiga wa camrun camar baa akramu kaa wanaag badan minka adi xaggaaga aban xagga aabbaha tamyiisku hadda waa maxay wacirdan wajhan aban iyo nafsan soo ma waxaa kamida ana akharu minka maalan anaa kaa xoolo badan anaa kaa xoolo badan <coughs> ayib <coughs> waxaanu nidhi asalkiisi maxaa laga soo wareejiyey maxawal can ilfaacil sooma mitaalada soo dhan maxawal can ilfaacil kelmadan hal mithaal baan idiin sheegaya inta kale ku darsada saalixun adharu minka saalixun ninka saalix la yidhaahdo ayaa hee adharu kaa dahaaro badan hee adharu waa maxay waa mubtade minka adi xaggaa u kaa dahaaro badan yahay adharu marka waa maxa baynu nidhi waa mubtade isnaadkii sidaa ahaa <coughs> soo adharu minka ma aha haddaba mudaafkii ayaa waxaa loo bedelay mudaafu ilayhigii markaasaa waxaa la xadfay mudaafkii markaasaa meeshiisii waxaa la istaajiyey mudaafu ilayhigii markaasuu rafcoomay oo kelmaddii marfuuc bay noqotay ilan mubtadu asalku soo ma ahayn meeshii mubtaduu istaagay markaasuu marfuuc noqday kalaamku markaasaa wuxuu noqday saalixun adharu minka saalixu ninka saalix la yidhaahdo ayaa adharu kaa daharo badan minka adi xaggaaga lagu yidhi kolkii lagu dhaho saalixun adharu minka maxaa meeshaa garan weyday war waxau iga dahare baday ninku waa maxay iltibaas baa dhacay nisbada uu ninkani kaaga fiican yahay baa la garan waayay mudaafu ilayhigii maxduufka ahaa ee meesha ku jira ee laga gooyey baa la soo celiyey si uu u kor yeelo ibhaamkan dhacay iyo garanshawaagan u fasiro oo maxaa saa loo yeelay ma kolka horba hadalka maxaa loo kala jarjarahayaa waxaa saa loo yeelay hadalka in marka hore isagoo iswata lagu sheego kadibna isagoo mufasal aha oo cadcad oo dhammaystiran lagu siiyo awqacu fi nafsi bay yidhaahdeen nafta kaasaa u fiican talenba waxaa lagu yihi mansuubaadku waa toddoba baa marka hore lagu yidhi kadib baa waxaa la odhanaya mafcuul mafcuulu bihi mafcuulu liajlihi mafcuulu lahu waa lagu kala dhigdhigahayaa ariqat lmutaqadimiin iyo ariqat lmutaahiriin halka isku khilaafsan yihiin ariqat lmutaqadimiin waxay samayn jireen hadalka oo marka hore kala micnaha xabad xabada bay ku siin jireen marka dambena hal mar bay dusha ka marahayeen laakiin mutaakhiriin maxay sameeyeen hadalkii oo dhammaystiran bay marka hore kuu dhiibahayaan waad wareereysaa marka adoo u baahan oo le war cajaa'ibkaa badana war hadalkan sidee buu ahabaa waxay ku siinayaan kadib maxay tafsiilkiiba ku siinayaan markaasaa odhanaysaa ha baad odhanaysaa kaasi waa muxawal can mubtada muxawalun can ilfaacil waa maxay muxawalun can ilfaacil wuxuu ku mihaaliye waqad qarirta waqad qarirta waad qabowsatay bil iyaabi caynan xagga isha xagga isha ayaad ku qabowsatay hadalkaasi asalkiisu wuxuu ahaa qarat caynuka qarat waxaa qabowsatay caynuka marka caynuka waa maxay waa faacil so ma qarad qarad waa ficilkii oo taadan miyayna faacil ahayn taad waa taa taaniid leanna ishu waa maxay waa muanath ee faacil hamoodin calaamadii lagu garan jiray ficilka soo taawtaaniitna la xidhiidsata maan qarad caynuka markaa cayntu markaa waa maxay hadda waa faacil isnaadkiibaa la wareejiyey mudaafkiibaa waxaa loo bedelay mudaafu ilayhi qarad caynuka wey hadda mudaafki mudaaf ilayhi markaasaa mudaafkii meesha laga gooyey mudaafku markaa waa maxay waa qarad markaasaa mudaafu ilayhigii meesha la dhigay mudaaf ilayhigu marka waa maxay waa cayn ayib markaasaa waxaa xasilay lubsi isnaadkii waxaa laguuhi hon qarad caynuka ishaada qabowsatay wareed ishu ha qabowsatay maxay ku qabowsatay mushkiladda waxaa keenay waa maxay hadalkii meesha ka maqnaabaa dhibka keenay markaasaa waxaa lala yimid mudaafkii maxduufka ahaa si meesha looga jaro markaasa wuxuu noqday qarat qarirta caynan qarirta waad qabowsatay soo qarad caynu kama ahayn markaasa waxaa la yidhi qarirat caynan xagga ishaada ayaa qabowsatay oo maxaa meeshan hadalka saa la igu galay waa sidii oo hadalka oo duuduban in marka hore lagu dhiiba kadibna lagu fasiro nafta taasaa u dhibi yar ayib wa tibta nafsanna waa la mid id qadayta daynana waa maxay waa la mid ka saddexaad waa maxa walba baynu cani lmafcuuli maba sheeginba musanifku waxaa ka mid a wafajarna alarda cuyuunan asalkiisu wuxuu ahaa wafajarna alarda cuyuunan soo maha wafajarnaa waxaan dilaacinay alarda dhulkiibaa waxaanu ka dilaacinay cuyuunan ilo asalku wuxuu ahaa wafajarnaa cuyuuna alardi wafajarna hadda waa maxay waa ficil iyo faacil cuyuunna marka waa maxay waa mafcuulkii isnaadkii baa la wareejiyey mudaafkiiyo mudaafu ilayhiga loo bedelay waa la gooyey meeshiisii baa la istaajiyey sidii hadda oo kaleeto wuu nasboomay ilan mafcuul buu ahaayo wafajarna alarda wuu noqday iltibaas baa dhacay oo waa la garan waaye oo waxaa la yidhi wafajarna alarda dhulkii baanu dilaacina oo burqina war waxa dhulka burqanaya waa maxay mamalaba macaana ma mudaaf ilayhigii baa laalid maxduufka ahaa si loogu kor yeelo maxay ibhaamkan meesha ka dhacay markaasa wuxuu noqday wafajarna alarda cuyuunan buu noqday cuyuunan kaafiraanta waa maxay baynu nihi waa maxawil can alkhabar yaana iskale baynu nihi maxawil can alkhabar fuqahada mithaal ku keensatay yaa akrisay minhaajkii iyo abi shujaaci yaraa iyo cumdihii cumdatulaxkaamka iyo irshaadkii iyo raggii fadhi jiray waxaa ka mida ah, waxay yidhahdeen walqollataani khamsu miati ridlin walqollataani labada qolo waa mubtado soo maaha khamsu miati ridlin shan boqol oo rodol weeye hee maxay taqriiban soo dhaweynta ma taxdiidan baa maya waa taqriiban lianna baqdaad iyo basri ba meesha yaalla iyo madani mudaafkii baa la gooyey mudaaf ileyhi meeshiisi la dhigay hadalkii baa markaa rafcoomay len asalkiisu khabar bu aha soo maa markaasaa wuxuu noqday waalqolataani khamsu miati ridlin labada qolatayn waa shan boqol oo rodol ibhaan baa dhacay oo markaasaa waxaa la yidhi war ma taxdiidan baa mise waa taqn ma waxaad hubtaan baa mise wax la malamalaynayo markaasaa mudaaf maxduufka aha baa la soo celiyey markaasaa wuxuu noqday khamsu miati ridlin taqriiban taqriiban buu noqday laa taxdiidan soo ma jeedaan afartaa mid kamida unbaa un laga soo wareejiyey wallahu subxaana wa tacaala